اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الإمام أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهم يهتدون ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين wuxuu yidhi imaamku wa ana anugu alxaqtu waxaan haleeshiyey buu yidhi bi haaulaa'i kuwaas wa ana anigu buu yidhi alxaqtu waxaan haleeshiiyey bi haaulaa'i kuwa aladiina kuwanoo dakarahum uu sheegay qutaybatu qutayba uu sheegay raximahu llaahu allah u naxariistee anna man ciddii axabbahum jeclaada fa huwa isagu saaxibu sunnatin sunno saaxiibkeed inuu yahay kuwaa uu sheegay waxaan aniguna haleeshiiyey buu yidhi oon ku daray jamaacatan koox aakhariina oo kale alxaqtuda mafcuulkeedu waa hadalka dambe ee jamaacatan aakhariin saasee macnaha kuwa uu sheegay qutayba in ciddii jeclaata uu yahay saaxibu sunna sunnadii iyo dariiqadii selafka nin raacsan inuu yahay ruuxii kuwaa jeclaada kuwa uu saa ku soo sheegay aniguna waxaan haleeshiyey oon ku daray buu yidhi jamaacatan aakhariina koox kale koox kalean ku daray oo ah macnaha oo min a'immati ahli اlxadiidi ah xadiidka a'immadiisa ka mid ah aladiina kuwaasoo bihim iyaga yaqtaduuna ku dayanaya bihim bihimtaa marka waxaad dhihi kartaa bihim kuwii uu qutayba sheegay ayay yaqtaduuna ku dayanaya kuwan dambeen sheegayaay waxay ku dayanayeenoo raaceen kuwuu qutayba sheegay wa bihadyihim kuwaa hore hadyigoodii iyo dariiqoodii bay yahtaduuna ku hanuunayaan ayb wa min jumlatihim kuwaas jumladooda iyo wa mutabiciihim kuwa raacsan iyo wa shiicatihim kuwa iyaga dariiqadooda u hiiliya ayaa yucadduuna lagu tiriyaa anfusahum nafyaalkooda lagu tiriyaa wa fi itibaacihim iyo raaciddooda ay kuwaa hero raacaan aahaarahum kuwa aahaartooda ay raacaan oy dabagalaan ayay yajiduuna ku ijtihaadaan oo ku dadaalaan wuxuu leeyahay qutayba maadaama uu inoo sheegay koox ka mid a a'immadii sunnada oo inoo magacaabay kuwaas oo raacidooda iyo ku talashadooda iyo jacaylkoodu ay astaan u tahay yacni waxa weeyaan sunnada raaciddeeda nicidda kuwa la nacana ay astaan u tahay yacni ruuxaasi inuu hawa raac yahay ama bidca raac yahay raggii uu inoo magacaabay aniguna kuwo kalean ku darayaa buu leeyahay imaamka kitaabka iskale qolo kalean aniguna ku darayaa oo kuwaa isku mid ay yihiin jamaaco kaliya koox kale kuwaa damboon ku darayo kuwii hore jidkoodii uun raacay hanuunkoodiina qaatay oo ku hanuunay jumladooda kuwaa duuduubkooda yacnii dadkii raacay kuwii iyaga dariiqadooda u hiiliyey ayaa naftooda lagu tiriyaa kuwan dambe laftooda kuwaasaa lagu tiriyaa macnaha raaciddii ay qolada hore aahaartooda raaceen bayna ku dadaaleen oo jidkooday mareen way macnaha jamaacadaasaan aniguna ku darayaa wi ayib yaqtaduuna iyo yahtaduuna ma saasuu idin qoraya mise yuqtaduuna wa yuhtaduun yaqtaduun buu xaragaynaya sooma ah, saas wa ana anigu buu yidhi imaamku alxaqtu waan haleeshiyey bi haaulaa'i kuwan aladiina kuwaasoo dakarahum uu sheegay qusaybatu uu sheegay raximahu llahu anna man muxuu sheegay anna man ciddii axabbahum jeclaaday fa huwa isagu saaxibu sunnatin inuu yahay kuwan uu ku sheegay waxaan haleeshiyoon anna ku daray jamaacatan koox aakhariina oo kale jamaaco kalen aniguna ku siyaadinaya oon haleeshiinaya way macnaha <clears throat> jamaacadaa dambe oo min a'immati ahli alxadiid xadiidka ehelkiisa a'immadooda ah dadka asxaabulxadiidka ah dadkay raacsanaayeen oo a'imada u ahaa oy ku dayanayeen oo diinta ka qaateen alladiina a'immadaasoo bihim iyaga yaqtaduuna ay bihim biman dakarahum qutayba kuwuu qutayba sheegay yaqtaduuna ku dayanaya wa bihadyihim kuwuu qutayba sheegay hanuunkoodana yahtaduuna ku hanuunay wa min jumlatihim min jumlati shay waxa weye waa markuu shayga ka mid yahay shayga wada jirkiisa iyo duuduubkiisa markuu qayb ka mida yahay yaa la yidhaahdaa huwa min jumlati shay saas way macana wa min jumlatihim kuwaa wada jirkooda qayb ka mid ah wa muttabiciihim wa min jumlatihim kuwaa hore jumladooda iyo wada jirkooda iyo wa muttabiciihim kuwaa hore kuwa raacsan wa shiicatihim iyo kuwa ansaartooda la jira ee u hiilinaya iyo yucadduuna la tirinayay anfusahum nafyaadkoo lagu tirinaya wamin min jumlatihim ta haddaad doonto waxaad dhihi kartaa wa yucadduuna kuwaasoo la tirinayo anfusahum nafafyaalkooda lagu tirinayo maxaa lagu tirinayaa min jumlatihim kuwii hore jumladoodaa lagu tirinaya wa muttabicihim kuwii hore kuwa raacsanaa baa lagu tirinaya wa shiicatihim kuwa u hiilinayao dariiqooda u hiilinaya baa lagu tirinaya ashiica bimacnaa alatbaac waalansaar baa la yidhaha wa ina min shiicatihi la ibraahim saas maanaha ayb wa fi itibaacihim tanna waxaad dhihi kartaa wayajiduuna way dadaalayeen kooxdaa dambeen sheegaya yajiduuna way dadaaleen fi itibaacihim raaciddooda dhexdeeday ku dadaaleen maxay raaceen aahaarahum kuwii hore raadkooda ay raaceen jamaaco iyo koox noocaasoo tilmaamaha leh bana aniguna intii qutayba sheegay ku darayaa buuhi macnaha imaamku minhum waxaa ka mida marka minhum waxaa ka mida raggaa aan ku darayo moxamed ibnu idriis baa ka mida ashaaficiyu almualibiyu alimaamu ah alimaam shaafici almualibi nisbat ilaa bani lmualib waay alimaamu ee imaamka ahaa almuqadamu ee la hormariyey alimaamu ahaa almuqadamu ee la hormariyey isaga kayrkii baa laga hormariyey macnaha yacni kayrkii buu ka horreeyey waasayidu sayidka ahaa sayidkii almucadamu ee la weyneeyey sayidka la weyneeyeyna ah asayidu bimacnaa waxa weeyaan ashariif baa la dhaha wax sharafta leh sayid waa la yidhaha kan la raacsan yahay ee la daba joogay qowmkiisu raacsan yihiinna sayid waa la bimactaabati ugaaska iyo suldaanka iyo waa la yidhaha sayidka marka waxaa laga wadaa bimacnaa shariif baa laga wadaa waasayidu ahaa almucadamu ee la weynaynayay oo dadku ay weynaynayeen ahlulkhayrka iyo a'immada xadiidka iyo dalabada iyo ummaddu ay weynaynaysa way macnaha alcadiimu ahaa alcadiimu lminnati galladiisu mid ay weyn tahay ahaa calaa ahli lislaami islaamka dadkiisa korkooda wasunnati iyo sunnada dadkeeda korkeeda uu ku weynaa yacnii galladiisa ayaa waxay ku weynayd dadka sunnada iyo islaamnimada haysta korkooday ku weynayd wuxuu ka wadaa khidmadii iyo adeeggii uu geystay ee ummadduna intifaacsatay dadka sunnada haystana si khaasa ah ay u intifaacsadeen taasuu ka wadaa dushooda ayaa galladiisu ku weynaatay buu le macnaha alcadiimu alminna galladiisu midkay weynayd iyo nicmaynta uu nimceeyey calaa ahli alislaami waasunna dadka islaamnimada o dhan guud ahaan gaar ahaanna dadka sunnada raacsan <clears throat> yacni wax sii weyn maano macnaheedu waxa weeyaan macnaha wuxuu ka wadaa khidmadii iyo adeeggii iyo wixii uu qabtay istimbaadkiisii cilmigii uu macnaa wax weeyaan uu duubay uu qoray baan dhihi lahaa cilmigii uu qoray istimbaadkiisii nusuusta yacni waxa weye khayraadkii faraha badnaayee ummadda uuga tegay ummadduna intifaacsatay taasuu ka wallaaca alcadiimu ayib alcadiimulminnati galladiisu miday weyn tahay ahaa calaa ahli alislaami islaamka ehelkiisa korkooda ay ku weynayd wasunnati iyo sunnada ehelkeeda korkooda ay ku weynayd ee la waafajiyey weli isagii buu tilmaamaya almuwafaqu la waafajiyo ijtihaadaadkiisi iyo ikhtiyaaraadkiisu muwafaqu ah sawaabka mid la waafajiyey buu ah waxaan o dhan macnaa waxa waa sida uun aarkaabuu ka wada sida aarka almuwafaq lagama wada bimacnaa macsuum buu ahaa oo khalad kama dhici jirin kama wado laanna taasi nebi moxamed keliyaa iskale salawaatu rabbi wasalaamu calayh biijmaaci ahli sunna waljamaca ee wuxuu ka wadaa almuwafaq fii akhari ikhtiyaaraatihi wey macna doorashooyinkiisa intooda badan muwafaq buu ahaa oo ilahay ba subxana wa tacala sawaab ku waafajiyey wey macna almulaqanu ee loo laqinay almulaqan loo meeriyey talqiinta waxaa la yidhahdaa in shayga lagu meeriyo ama lagu mariyo kadibna aad ka daba tidhaahdo almulaqankaana wuxuu ka wadaa kaannahu sida uu macnaha wax weeyaan uu ilaahay u waafajiyey khayrka iyo wuxuu ka dhigayaa sidii waxa uu samaynayo dhan ruux loo mariyey kadibna ka daba yidhi oo kaleeto almulaqan saas ka wadaa ah macnaha ayib mar waxay noqotaa jarxi bay noqotaa talqiinku kaana yulaqan fayatalaqan baa lagu leeyahy markii cilmuulxadiid la joogo oo loo turjumayo haddii la yidhaahdo kaana yulaqan fayatalaqan haddii la yidhahdo bimacnaa wuxuu noqonaysaa nooc jarxiya w ninaan waxba ka fiirsaninoo wixii loo sheegaba iska qaata ayuu noqonaya wixii loo sheegay oon waxba kala shaandhaynin waxba kala hufin taa lagama wado marka almulaqan bimanaa bimacnaa almuwafaq oo kale manaha ku macno dhowda almulaqanu ee loo laqinay ama loo meeriyey almulhamu mulhamku bimacnaa almuwafaqu almulaqan wa labada kelimee ka horaysa ee muwafaqa iyo mulaqanka ah iyo mulham waa isku macno ah, mulham ilhaamka asalkiisa waxaa la yidhaahdaa waa yacni bimacna alwaxyi weeye oo kaleyo si sir ah oo qarsoon wixii qalbigaaga looga shee loogu sheegaa la yidhahdaa ilhaam la yidhahda laakiin halkan kama wado kama wado bimacnaa yacni eh, alimaamu shaafici caleyh raxmat ullaahi waa loo waxyoon jiray saas macnuhu ma ah laanna taasi waxa weeyaan waa mas'alo kaleeto imaamka hadalkiisa laguma xambaari karayo leanna waxay keeni kartaa kufri ayaa ka dhalan karaya haddaad tidhahda cid baa loo waxyoodaa bacda rusul waa khatar ilhaamkan marka wuxuu ka wadaa bimacnaa yacni waxa weeyaan almuwafaqu almulaqan leanna kelimada carabiga markaad alhama markii la yidhahdo alilhaam bimacna atawfiiq waaltalqiim baa loo isticmaala saas mana labada kelimee ka horraysa ayay ku macno tahay maana waa ta'kiid marka almulhamu almusadadu ee la toosiyey la toosiyey oo tilaabooyinkiisa iyo ikhtiyaaraadkiisa iyo ijtihaadaadkiisa la toosiyey kullu daalika waxaan ku xambaaraynaa sida badan sida badan baan ku xambaarayna wa ilaa haddii itlaaqeedaa loo daayo oo yani waxa weeyaan aan qayd lagu samaynin waxay noqonaysaa khalad baa ka soo baxaya axad ma jiro bacda rasuuli rasuulillahi sal lla alay wasalam yacnii kulli acmaashiisi iyo afcaashiisiiyo ay wada musadad ahayd ay wada toosnayd oo wada hagaagsanaydoo ma jiro waa caqiida yacni waxa weeyaan muttafaq calayha bayna ahli اsunna mar hadday sidaas tahay bimacnaa waxaa laga wadaa uun intiisa badan ikhtiyaaraadkiisa iyo ijtihaadaadkiisa iyo acmaashiisa iyo kaana musadadan ayib alladii imaamkaasoo camilaaf sameeyey fii diin illaahi ilaahay diinkiisa dhexdiisa wa sunnati rasuulihi wa fii sunnati rasuulihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam iyo rasuulkiisa sunnadiisa dhexdeeda ku sameeyey min annasri hiilo lahumaa labadooda loo hiiliyo wadabdi iyo difaacid canhumaa xaggooda la difaaco xaal ay tahay maa ayuu sameeyey lam yacmalhu uusan samaynin axadun ruuxna oo min culamaa'i casrihi casrigiisa culimmadii joogtay ka mid a waman bacdahum iyo intii ka dambaysayba wuxuu leeyahay imaamka aan sidaa hadda uga hadlay oo imaam la raacsan yahay oo qayrkii laga hormariyo oo sayidka la weyneeyo ohoo gallad weyn ahlulislaamka iyo sunnada korkooda ku laho muwafaq oo mulaqan oo musadad ah oo mulham ah waa midka diinta ilaahay iyo sunnada nebiga sal alla lay wasalam u sameeyey hiilada iyo difaaca xaggeeda wuxuu u sameeyey wax uusan axad culimmadii wakhtigiisa joogtay ka mid a una samaynin iyo intii ka dambaysay toona intii ka dambaysay iyo wakhtigiisa raggii joogay raggii ka horreeyey yacni muusan u banbixin laakiin raggii wakhtigiisa joogay iyo inta ka dambaysa toona wuxuu yidhi dadaalkii uu sunnada u sameeyey oo difaacii uu difaacay hiilladuu u hiiliyey libtuu u soo hoyey cid sidaasoo kale yeeshay ma jirtuu leehay saas way macana ayib lam yacmalhu axadu min culamaa'i alcasri waman bacdahum hadalkaasu laysa calaa ilaaqihi laysa calaa iطlaaqihi lamana jasmin karo alimaamu shaafici wakhtigiisii iyo culimmadii ka dambaysay wuxuu sunnada iyo islaamka u qabtay axad u qabtay ma jiro lama dhihi karayo hadalkaasi laysa calaa itlaaq bal fii waqtihina waxaa joogay rag ama la mid ah ama inay ka horreeyeen ay suroobi karayso wakhtigiisii kadibna rag waxaa yimid sunnada iyo diinta khidmaday u qabteen ay aada jaliil u tahay mas'alada muwaasanada ashkhaasta la miisaamayo la dhihi karayo hebel baa hebel arrintaa kaga horreeya ama kaga fadli badanna waa mas'alo jasminteedu ayna fududayn ma fududa saas daraaddeed hadalkaasi laysa calaa ilaaqihi saase macnaha ayib laa shaka alimaamu shaafici calayh raxmat ullah khadamaad iyo dadaal jaliil ah khadamaad jaliil ah inuu diintan u geystay oo ilaahay waafajiyey subxaana wa tacaala shaki kuma jiro oo ay ka mid tahay yani mu'alafaadkiisa uu ummadda uga tegey sida maalan kitaabkiisa alum oo fiqiga uu ku ururiyey iyo adiladiisa iyo kitaabkiisa qayimka alrisaala oo macnaha waxa weye isagana la dhihi karayo taqriiban baabkaasi cid uga horrayso yani dharqisay maba jiraba oo qawaacid اlusuul iyo usuul fiqiga iyo qawaacid almustalax iyo yani waxa weeyaan adilada iyo yani waxyaalo fara badan usuul fara badan oo isaga raggii ka dambeeyey ay kaga daydeen ayuu macnaha waxa weeye kitaabkiisaasi ku taqriiriyey waana kitaabka marjica u ah culuum fara badan oo uu isagu albaabkiisa furay jamcinteedii qawaacidda isu keenideeda alimaam shaafici caleyh raxmat ullah waxaa la yidhaahdaa qablahu waxay ahaayeen baa la yidhahdaa laba dariiq baa la hayay ariiq la yidhaahdo dariiqu ahli ra'yi oo abu xaniifa iyo xamaad bn abi sulaymaan iyo ahlilkuufa iyo ay u ahaayeen ru'uus u ahaayeen ariiqa kalena wuxuu ahaa ariiqu ahli lxadiid oo imaamu maalik iyo yani waxa weye sufyaan ibnu cuyeyna iyo raggaasi ay hormuud u ahaayeen labadii ariiq ayuu imaamu shaafici caleyh raxmatullaahi isu keenay baa la yidhahda oo ariiqii muxadisiinta iyo ariiqii ahlura'yiga ayuu jamciyey ayb sidaas daraaddeed shaki ma laha inuu yani waxa weye khadamaad waaweyn iyo ammaan weyn uu leeyahy laakiin lama jasmin karo lama dhihi karo wakhtigiisi iyo wixii ka dambeeyey khidmadii uu qabtay iyo macnaha islaamka wuxuu u sameeyey cid u samaysay ma jirto jasmintaasi waxba ku jira saas wey macnaha ayb alladii imaamkaasoo camila camal sanfalay fii diini illaahi ilaahay diinkiisa dhexdiisa iyo wa sunnati rasuulihi sal lay slam rasuulkiisa sunnadeeda dhexdeeda sameeyey min annasri hiilo lahumaa labadooda loo hiiliya xaalay tahay iyo wadabbi difaacid canhumaa xaggooda la difaaco maa shay sameeyey lam yacmalhu uusan samaynin axadun ruuxna oo min culamaa'i casrihi casrigiisii iyo wakhtigiisii culimmadii joogtay ah iyo waman bacdahum intii ka dambaysayba wa minhum waxaa ka mida ragga iyaga aladiina kuwiibaa ka mida kaanuu ahaa qabla shaaficiyi shaafici hortii raximahu llahu tacaala waxaa ka mid a ragga aan sheegi rabo oo qutayba raggii uu sheegay aan ku dari rabo haddaad xusuusantihiin kitaabka markaan soo bilaabayna waxaanu nidhi hadalkan iyo hadal aan soo marnayba wuxuu ka mid yahay hadallada loo deliishanayo alimaam abu cuhmaan isaabuuni inuu madhabkiisu ahaa inuu shaaficiyulmadhab ah leanna ammaanta uu imaamka u geystay ammaantaas a'immadii kale ma marinin soo ma ahayn shuyuukhdiisii baynu soo marnay imaamu maalik iyo haddana maca dalika waxa weyaan maaratay muusan sidanoo kaleeta u ammaanay marka waxa weye kaana min atbaaci madhab alimaam ashaafici caleyh raxmat ullah saas way macnaha ayib wa minhum waxaa ka mid a aladiina kuwii baa ka mida rag kuwa aan sheegaya waxaa ka mid a aladiina kuwii kaanuu ahaa qabla ashaaficiyi shaaficii hortii raximahu llahu allah u naxariistay ka saciid ibnu jubayr oo kaleeto wey raggii ka horreeyey oo taabiciinta ahaa ama atbaacdooda ahaa ayaa ka mid a oo uu ka mid yahay saciid ibnu jubayr <clears throat> saciid ibnu jubayr ibnu hishaam altaaبiciy alxaafid اlmuqri ah, imaam weyn buu ahaa oo a'imadii taabiciinta ka mid ah oo jaliil ah xajaaj ibnu yuusuf baa dilay sanadku markuu ahaa sagaashan iyo shantii ayb wالzuhriyu iyo zuhri iyo wالzuhriyi iyo wakazuhriyi iyo zuhri oo kale aلzuhri isagana waa inagii soo marnay moxamed ibn muslim ibn cubayd الlahi ibn shihaab aلzuhri waan soo marnay kaana xaafida zamaanihi wakhtigiisii xufaadda farakutiriska ee la tiriya ayuu ahaa bal waxaa la yidhaahdaa fii zamanihi kaana calayhi madaaru lxadiid rag dhowr ah oo xadiidkuba uu ku wareegayo oo rukni u ahaa ayuu ka mid yahay alimaamu zuhri calayhi ullah waana yar yahay raggii la wakhtiga ahaa ninka xadiid badanba waa yaryahay saas way macnaha wazuhriyi iyo zuhri wuxuu dhintay isagana boqol iyo sagaashan iyo afartii taabici sahiira saasaa lagu tiriya washacbiyi wa ka shacbiyi iyo shacbi oo kale shacbina waa caamir ibnu sharaaxiil ashacbi <clears throat> caamir ibnu sharaaxiil ashacbi baa la yidhahda abu camrin aldabbi alhamdani alkuufi imaam xaafid ah oo faqiiha ah oo mutqina buu ahaa taabiciinta raggooda waaweynna waa lagu tiriyaa wuxuu ka wariyey min bacdi akaabiri asaxaaba saxaabada raggoodii waaweynaa qaar ka mida ayuu ka wariyey xifdiga xaggiisa ayaa mihaal loogu soo qaataa oo waxaa la yidhahdaa yudrabu bihi almathalu fi lxifdi baa la yidhahda xifdiga xaggiisa ayaa tusaale loogu soo qaata waxaa ka mid a ah hadallada laga wariyo maa katabtu sawda'a fii baydaa ayib walaa xadaanii rajulu bixadiiin ilaa xafidtuhu ah, yacni mid madow mid cad kuma qorin buuhi ninna war iima sheegin buuhi ilaa waan xifdiyey buuhi mid cad mid madow kuma qorin wuxuu ka wadaa yacni khadu ka wadaa khadda oo madow weligay waraaq cad kuma qorin bu ninna war iima sheegin bu ilaa hadday dhacdo waan qabanaya bu dushaan ka qabanaya waa xifdinaya macna ayib alimaam ibnu cuyayna waa ka odhanaya alculamaau alaaa culimmadu waa un saddex buuhi ibnu cuyayna saddexdaa waxaa ka mid ah alshacbiyu fii zamanihi ragga culimmada markii la tiriyo saddexda ugu horeeya ayuu ku tiriyey ninka la yidhaahdo alimaam ibnu cuyayna wakhtigii cumar ibni cabdilcasiis radi allahu canhu raggii qadaha qabtay buu ka mid yahay oo qudaada noqday waxuuna dhintay sanadku markuu ahaa boqol iyo afartii ayuu dhintay alimaamu shacbi wataymiyi wa ka taymiyi iyo taymi oo kale ataymi wuxuu ka wadaa sulaymaan ibnu tarkhaan alqaysi albasri abulmuctamir muctamir aabbihii wey muctamir ibnu sulaymaan muxadidkii waxaa la yidhaahdaa isaguna xaafidu imaamihi buu ah wakhtigiisa raggii joogay yani waxa weye muxadisiinta ugu horreeya ayuu ahaa shucba wuxuu leeyahay maa ra'aytu axadan asdaqa min sulaymaan ataymi buuhi sulaymaan ataymi nin ka run badan weligay ilma saarin buuhi ayib kaana idaa xadaa can rasuuli lahi sal lla alay slam tagayara lownuhu hadduu nebiga ka warramayo xadiis nebi sheegayo midabkiisaaba isbedeli jirayba siduu nebiga xadiiskiisa u weynaynayo yaxya bnu saciidin khataan baa isaguna wuxuu yidhi maa ra'aytu akhwafa lilahi minhu nin ilaahay uga cabsi badan weligay ma arag buu idhi sulaymaan ibnu tarkhaan ataymi saasay macnaha muctamir oo wiilkiisaabaa waxaa isagana laga wariyaa wuxuu yidhi makatha abii arbaciina sanatan yasuumu yowman wa yuftiru yowman aabbahay afartan sano ayuu maalinna soomayey maalingna afurayay buui ayib wa yusallii salaata alfajri biwuduu'i alcishaa salaadda fajarka waysada uu ku tukado buu salaada subaxna ku tukan jiray salaadda cishaha salaadda cishahaan dhihi lahaa haa salaadda cishaha waysada uu ku tukaday buu salaadda fajirkana ku tukan jiray laakiin middaasi ammaan ma aha ammaan maaha leanna sunnadii nebiga khilaafsan tahay sal alla alay slam wax sunnadii nebiga khilaafsan miyaa la isku ammaana ya maya ammaan ma noqoto yacani waxa weeyaan alijtihaadu muxuu ahaa aliqtisaadu fi اsunna khayru min alijtihaadi fi اlbidca kaana rasuulu lahi sal ه alay yanaamu bacda alleyl wayaquumu bacdahu ah, waana diiday saxaabadii yani waan soo jeedayna yidhi nebiga u diiday sal lla alay marka ammaan maa habeen oo dhan buu soo jeedi jiray ilaa yani weysada salaadda ceshuu ku tukan jiray salaadda subax ammaan maa leanna waxa weyaan waa khilaafu sunna taasi ayib waman bacdahum kuwa yani wuxuu dhintay wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa boqol afartan iyo saddexdii buu dhintay sulaymaan ibnu tarkhaan alqaysi ataymi wa man bacdahum wa minhum waxaa ka mid ah wa minhum waxaa ka mida raggaasi aan ku darayo man baa ka mida bacdahum kuwaan hadda sheegaya ka dambeeyey <coughs> kuwaan rag dambeeyey kaleyt ibnu sacad oo kaleeto alleyt ibnu sacad ibnu cabdiraxmaan alfahmi <coughs> abulxaari alimaam alxaafid alxuja imaamu ahli misra fi اlfiqhi wاlxadiid yani waxa weeyaan wakhtigiisi wuxuu ahaa a'immada waaweyn ee ikhtiyaaraadka fiqiga leh waxaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay alimaam ashaafici caleyh raxmat ullah allaythu afqah min maalik buu dhihi jiray allaythu afqah min malik layth baa ka faqiihsan malik nin lala tartansiiyuu ahaa hadduusan kaba horrayninba fuqahada afarta khaasatan raggooda ugu horray sida imaam maalik iyo shaafici iyo buu yacni waxa weeyaan la martabo ahaa lay ibnu sacd caleyh raxmatullah min saadaati ahli zamanihi inuu ahaabuu ibnu xibbaan ku tiriyey xagga fiqiga iyo waraca iyo cilmiga iyo fadliga iyo deeqsinimada intaba wakhtigiisiina isaga ayaa ree masar imaam u ahaa wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa boqol iyo toddobaatan iyo shantii lay ibnu sacd wlwsaaciyi wa kalwsaaciyi awsaaci oo kaleeto alimaamu alwsaaci cabdiraxmaan ibnu camrin alwsaaci isagana waynu soo marnay inuu ahaa imaamu man imaamu ahli shaam isla wakhtiyada ree shaam buu imaam u ahaa ree shaam ayuu imaam u ahaayoo xagga fiqhiga iyo xadiidka iyo cilmiga sunnada iyo ninkay u noqonayeen buu ahaa wathawriyi wa ka thawriyi iyo thawri oo kaleeto thawrina waa inagii soo marnay sufyaan ibnu saciid athawri wuxuu ka mid yahay rag dhowr ah oo la sheegay inay ahaayeen lagu tilmaamay min umaraa'i alxadiid amiiru lmu'miniina fi alxadiid raggii la yidhi buu ka mid yahay isaga iyo shucbe iyo ragga la midkaa macnaha wa sufyaan ibnu cuyayna abu muxamed alhilaali alimaamu shaafici ninka uu yidhi wey lowlaa maalikun wabnu cuyaynata ladahaba cilmu lxijaaz haddii maalik iyo ibnu cuyayna ayna jiri lahayn xijaaz cilmigeedu waa tegi lahaa waa baabi'i lahaa macna saasuu ka wada wuxuu asalkiisa uu joogi jiray meesha la yidhahdo maka maaligna madiinuu joogay macnaha axmed ibnu xabalna wuxuu sheegay wuxuu yidhi maa ra'aytu axadan kaana aclama bisunani min sufyaan ibni cuyayna sufyaan ibnu cuyayna sunanka nin ka yaqaana weligay ma aanan arag buu yidhi alimaamu axmed ibnu xambal caleyh raxmatullah dhimashada sufyaan ibni cuyayna waxay ahayd boqol iyo sagaashan iyo siddeeddii buu isaguna dhintay raxmatullahi caleyh wa xamaad ibni salama waa ka xamaad ibni salama xamaad ibnu salama ibnu dinaar abuu salamat albasri wey isagana wuxuu dahabi ku sheegay inuu ahaa kaana saaxiba sunna buy ragga sunnada aad ugu adadag buu ahaa cilmiga xadiidkana caanku ah oo taabiciinta ayuu wax ka wariyaa laakiin yacni xifdigiisa ayaa wax laga sheega wakhtigu isaguna dhintay waxay ahayd boqol iyo sagaashan iyo toddobadii ayuu dhintay wa xamaad ibni zaydin waa ka xamaad ibni zaydin oo kale weye isagana waxa la yidhahda abu ismaaciil addariir ibnu mahdi wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibnu mahdi a'imatu nnaasi fii zamaanihim arbacatun wakhtigooda ragga a'immada dadka u ahaa ee la raacsanaa afar bay ahaayeen buuri afartaa waxaa ka mid a ah xamaad ibnu zayd ibnu dirham baa ka mid a ah. waa imaamkan hadda uu inoo sheegay wuxuu dhintay boqol toddobaatan iyo sagaalkii muxadisiinta waaweyn buu ku jira wa yunis ibnu cubaydin wa yunis ibnu cubaydin waka yunis ibnu cubayd oo kale ibnu cubaydin oo kaleeta wey macnaha yunis ibnu cubayd alcabdi albasri xaafid isagana xuja wey <clears throat> waa imaam wuxuu ka mid yahay taabiciinta raggoodii yaryaraa iyo fudaladoodii buu ka mid yahay <clears throat> ibnu siriin iyo xasan iyo cataa iyo jamaacadaas wax ka wariya isagana shucbe iyo thawri iyo raggaasaa ka wariya ayb isagana ibni xibbaan wuxuu yidhi kaana min saadaati ahli zamanihi cilman wa fadlan wa xifdan wa itqaanan wa sunnatan wa bugdan liahli اlbidac maca ataqashufi اshadiid wاlcifati fi اddiin wاlxifdi اlkaiir bu alimaam ibni xibbaan wuxuu yidhi wakhtigiisii iyo zamankiisii dadkii joogay saadaaddoodii buu ka mid yahay saydiyadoodii buu ka mid yahay xagga cilmiga fadliga xifdiga sugidda wax la sugay itqaanka sunnada raaciddeeda iyo ahlulbidaca nacaybkooda maca taqashufi shadiid ah, adduunyadana nin ka fog buu ahaayoo yacni waxa weye dadka tarafka iyo adduunyada israaciya ma ahayn iyo dhowrsooni diintiisa yacni waxa weye dhexdeeda iyo xifdi fara badan yacni diin ahaan nin aad u dhowrsoon buu ahaa wuxuu dhintay boqol iyo soddon iyo sagaalkii ayuu dhintay wa ayuubi wa ayuub waka ayuub oo kaleeto wey sida ayuub oo kaleeto ayuub ibni abi tamiimata sakhtiyaani weeye albasri abubakrin taabiciinta raggooda yaryar baa lagu tiriyaa faqiih isaguna wuxuu ahaa xaafid ah oo ragga cumdada ee xadiidka la tiriyo ayuu ka mid yahay shucba wuxuu idhi kaana ayuub sayid alculamaa buui ah, shucba wuxuu idhi kaana ayuub sayid alculamaa culimmada sayidkooda ayuu ahaa ayub ibn abi tamiid tasakhtiyaani xamaad ibnu zaydna wuxuu yidhi kaana afdala man jaalastuhu wa ashadduhu itibaacan lisunna raggii aan la fadhiisteen cilmiga ka qaatay ninka ugu fadli badan buu ahaa xagga sunnada raaciddeedana ninka ugu adadag buu ahaa saas way manaa yacni aan ka qaatay xadiiska ayuu leehay wabni cawnin wa kabni cawnin ah, isaguna ayub ibn abi tamiimata wuxuu dhintay taqriiban boqol iyo soddon iyo kowgii ayuu dhintay isagana ayib wabni cawnin oo kabni cawnin cabdillaahi bni cawn ibnu artabaan almuzani wey xaafid buu ahaa isagana ragga muxadisiinta waaweyn ayaa lagu tiriyaa cabdiraxmaan ibnu mahdi wuxuu markuu tilmaamaya wuxuu yidhi ma kaana bilciraaqi aclama bisunnati min ibni cawn ciraaq nin sunnada ka yaqaana cabdullaahi ibni cawn ma joogin buu yidhi ma joogo rag kulligood saa u wada ammaano wey macnaha ibnu maciinna wuxuu ku tilmaamay wuxuu idhi iqatun fii kulli shay wax walba iquu ku yahay buui nin wax walba lagu kalsoon yahy way macnaha alimaamu dahabi caleyh raxmatullah isaguna wuu turjumo wuxuu idhi libni cawnin jalaalatun cajiiba wawaqcun fi nufuus liannahu kaana imaaman fi lcilmi cilmiga ragga looga dambeeyo oo lagu raacsan ayuu ka mid ahaa saas way macnaha wa nudaraa'ihim iyo ragga la midka ah wa nudaraa'ihim iyo raggaa ragga la midka ah ee ay isku mid yihiin xagga sifaadka iyo wakhtigaba wa man bacdahum wa minhum waxaa ka mida ragga aan raggaa ku darayo ragga qutayba uu sheegay raggaan ku daraya waxaa ka mid a man bacdahum kuwan aan hadda sheegay kuwa ka dambeeya kuwii ka dambeeyey wa minhum waxaa ka mid a man cid bacdahum kuwaa gadaashooda ahaa mila yaziid ibni haaruun oo kaleeto sida yaziid ibni haaruun oo kale abu khaalidin ibn sulami wey abu khaalid ibn sulami yaziid ibnu haaruun waan soo marnay ibnulmadiini wuxuu yidhi maa ra'aytu axfada minhu nin ka xifdi badan weligay ma arag buuri alimaamu dahabina wuxuu yidhi kaana ra'san fi alcilmi waalcamal aqoonta iyo aqoonta ku camalfalkeedaba madax buu ku ahaa buuri nin ku horreeya ayuu ahaa wa cabdirazaaq wa mila cabdirazaaq cabdirazaaq oo kaleeto cabdirazaaq ibnu hamaam alsancaani imaamu ahli اlyaman fii waqtihi saaxibu lmusanaf musanafka ninka iskala weyey imaamu wuxuu ahaa wakhtigiisa yeman loo aado axmed ibnu xambal iyo ibnu maciin iyo raggii wakhtigiisa joogay nin ay aadi jireen oo cilmiga loo doonin jiray buu ahaa oo yeman joogay wa jariir ibnu cabdilxabiid addabi way macnaha abu cabdillaahi alraazi addabi xaafid xujaa weeye isaguna wuxuu dhintay boqol siddeetan iyo sideedii wa minhum waxaa ka mida ragga iyagaa man kuwa bacdahum kuwan gadaashooda ah kuwan kuwa kasii dambeeyey raggan waa rag isdhaxlaya wey raggan rag isdhaxlaya wey saxaabadii taabiciintii baa dhaxlay taabiciintii atbaacdii baa dhaxlay a'immadii ka dambaysay baa dhaxlay cilmigii waa laga wareejiyey oo ardadoodii baa ka sii wareejiyey wahaakada dabaqo walba markaa rag buu inooga sheegaya rag yacni ku tilmaannaa oo lagu yaqaanay sunnada iyo unusraynteeda iyo bidcada iyo la dagaalankeeda iyo faafinta caqiidadii salafka ridwaanullaahi calayhim raggaasaa u kala dambeeyu marka inoo tirinaya waman bacdahum wa minhum waxaa ka mid a man kuwa bacdahum kuwaa gadaashooda ah midla moxamed ibnu yaxya adduhli oo kaleeto muxamed ibnu yaxya ibn cabdillahi ibni khaalid adduhli xaafidu naysaabuur abuu xaatim wuxuu yidhi huwa imaamu zamaanihi wakhtigiisa nin imaama ayuu ahaa oo ragga lagu dayday la raacsan yahay ayuu ahaa laba boqol konton iyo sideedii ayuu dhintay waxa weeyaan waxaa ka wariya toddobaduba way ka wariya lixduba way ka wariyaan markii laga reebo alimaamu muslim caleyh raxmatullah isagana qiso caanuu leeyahay oo keentay inuu xadiiskiisa ka tago uusan warinin oo ah macnaha khilaafkii waxaa la sheegaa isaga iyo bukhaari dhex maray markuu bukhaari tegay magaalada baqhdaad mila moxamed ibnu yaxya aduhli wa moxamed ibnu saciil albukhaari moxamed ibnu saciil albukhaari alimaam abu cabdillaah saaxibu asaxiix isaga sharxidii noogama baahna wa muslim ibnu xajaaj algushayri isagana saaxibu saxiix wa abi daawuud lisajistaani isagana saaxibu sunan wey <clears throat> alimaam abu daawuud sulaymaan ibnu ashcad ibnu isxaaq alsdi alsajistaani xaafidkii wakhtigiisa isagana caanka ahaa weeye ee iska leh yacni waxa weeyaan sunanka iska leh xaakim wuxuu yidhi abu daawuud imaamu ahli اlxadiidi fii casrihi bila mudaafaca culimmada xadiiska iyo inta xadiidka aqoontiisa leh nin hormuuda buu ahaa wakhtigiisii oo la raacsan yahay alimaamu abu daawuud wa abi zurcata wa mila abi zurcata iyo abu zurca oo kale abu zurca isagana waxaan u malayna waan soo marnay cubaydullah horey baan usoo sheegnay cubaydullahi ibni cabdilkariim ibnu yaziid ibnu faruukh almakhzuumi abu zurcat alraazi a'immada xufaadda ayuu ka mid ahaa bal waxaa la yidhaahdaa kaana min afraadi dahri xifdan wa dakaa'an xagga caqlibadnida iyo xifdiga ragga nawaadirta ah baa lagu tiriyaa alimaam abu zurcat alraazi ayib abu xaatimin alraazi oo isku wakhti ahaayeen oo gadaashiisa ninka uu ku sheegayaa ayaa wuxuu yidhi xadaanii abu zurca wmaa khallafa bacdahu milahu cilman wa fiqhan wa fahman wa siyaanatan wa sidqan walaa aclamu fi lmashriqi waalmaqribi man kaana yafhamu hada sha'na milahu abu xaatim razi baa saa odhanaya wuxuu yidhi waxaa ii warramay abu zurca qariinaan bay ahaayeen isku waqti bay ahayen laba ninoo yani isku waqti ah ayay ahaayeenoo isku da-ada abu zurca ii warramay buuhi wamaa khalafa bacdahu milahu cilman nin isaga la mid ah muusan ka tegin buuhi nin isaga la mid ah oo xagga cilmiga iyo fiqhiga iyo fahamka iyo dhowrsoonaanta iyo runta nin kula mid ah kama dambaynin buui mana ogi buu idhi mashriq iyo maqrib toona nin si sha'nigan xadiidku ka wada xadiidka siduu u fahmay nin u fahmay ma ogi buuhi ah, abu zurca siduu sha'nigan bimacnaa cilmiga xadiidka fahamkiisii uu fahmi jiray nin sidiisiioo kale u fahmay mashriq iyo maqrib toona kuma ogi buuhi macnaha sidaas weeyaan abu xaatim alraazi calayhi raxmatullah saasuu ugu turjumaya wuxuu dhintay laba boqol iyo lixdan iyo afartii wa abi xaatim wa mila abi xaatim iyo abu xaatim oo kale abu xaatim yacni a'immadii xufaaddaa buu isaguna ka mid yahay abu xaatim alraazi moxamed ibn idriis alxandali mar baynu soo marnay isaguna laba boqol toddobaatan iyo toddobadii ayuu dhintay ayib way isku dhowaayeen isagaa ka dambeeyey abu zurca wabnihi wa mila bnihi iyo wiilkiisii oo kale ibnu man ibnu abi xaatim cabdiraxmaan ibn abi xaatim alraazi saaxibu tafsiir wa saaxibu fadaa'il imaam axmed kitaab kutubar badan buu leeyahay waa ninka isagana waxa weye wa saaxibu aljarxi waatacdiil kitaabkan caanka macnaha waxa weye kutub rijaal kutubta asaaska u ah ama usuusha u ah aabbihii abu zurca buu aad uga soo guuriyaa imaam marka isagana ragga xadiidka looga dambeeya iyuu ka mid ahaa isaguna wuxuu dhintay saddex boqol labaatan iyo toddobadii wa muxamed ibnu muslim wa ka muxamed ibnu muslim ibnu wara muxamed ibnu muslim ibnu wara muxamed ibnu muslim ibnu cuثmaan ibnu warat araazi abu cabdillahi alxaafid wey bukhaari baa wuxuu kaga wariyaa saxiixa khaarijkiisa saxiixa kagama wariyo laakiin kutubtiisa kaluu kaga wariya nasaa wuu ka wariyaa ibn abi xaatim wuxuu idhi nin hiqa oo saduuqa bu ah taxaawina wuxuu yidhi alaaثaة birayi lam yakun fi اlardi milahum fii waqtihim abu xaatim wa abu zurcata wabnu waarata alimaam abu jacfar itaxaawi wey wuxuu yidhi saddex nin oo meesha rayi la yidhaahdo joogay wakhtigoodii dhulka wax la mida iyaga maba jooginba saddexdaasi waa saddexdee abu xaatim iyo abu zurca iyo ibnu waara ibnu waara marka wuxuu yacni wax weeyaan uuba ku dhadhowaanayaa ama lala lala simayaa labadaa nin abu zurca iyo abu xaatim alkhaiibu albaqdaadi abubakar wuxuu isaguna yidhi kaana mutqinan caaliman xaafidan fahiman bu wuxuu dhintay laba boqol iyo toddobaatankii yani waxa weeye ayuu isaguna dhintay wa muxamed ibnu aslam ituusi wa muxamed ibnu aslam atuusi muxamed ibnu aslam ibnu salim ibnu yaziid alkindi atuusi abulxasan waxaa la yidhahdaa isagana iqaadkii xufaadda ayuu ka mid yahay ibnu khusayma ayaa wax ka wariyo sheekhiisii uu yahay iyo keyrkiiba dahabi wuxuu yidhi kaana yushbihu axmed ibnu xambal wuxuu u ekaa axmed ibnu xambal caleh raxmatullah cilmigiisii iyo fiqhigiisii iyo geesinimadiisii iyo dhinac walba marka la fiiriyo waxaa lagu shabihi jiray alimaam axmed ibnu xambal caleyh raxmatullah ayib ibn abi xaatim iyo abu zurca ayaa tawhiiqiyey kutub buuna leeyahay musnad iyo raddi cala aljahmiya iyo kitaab aliimaan iyo kutub badan buu leeyahay oo macnaha wax weeyaan raggii mu'alifiinta buu ka mid yahay wa cumaan ibnu saciidin addaarimi wa mila cumaan ibni saciidin addaarimi sida cumaan ibnu saciidin addaarimi isagana cumaan ibnu saciid addaarimi asajzi asajistani abu saciid xaafidkii muxadidkaa wey ayb isagana garanaysaan iska lahaa yani wax weeyaan musnafaadkiisa musnad اlkabiir laakiin kitaabkiisa alraddu cala aljahmiya iyo waxaa caan ah kitaabkiisa yani wax weeyaan murisi u manaa wax uu macnaha wax ku radiyey bishr murisi ayb wuxuu dhintay laba boqol iyo siddeetankii ayuu dhintay nin aad isagana loo ammaana ayuu ahaa oo macnaha wax weeyaan yacni waxaa ka mid a ah maalan waxaa la yidhahdaa mubtadicada nin aad ugu adadag buu ah aad ragga mubtadicada ah ragga aad ula dagaalama ayuu ka mid ahaa ilaa lagu tilmaamay kaana qadan fii acyuni lmubtadica nimanka mubtadicada ah qoridaaf isha ka galay buu ahaa qoridaaf qadriga waxaa la yidhahda macnaha waxa weeyaan waa waa qashinka isha gala wa yacni laf dhuun gashay oo kaleu ku noqday wey meel ay ka maraan buu waay yay waayeen nin marka aad adagoo wuxuu ahaa mubtadicada aad u fadeexeeya ayuu ahaa waxaa kaloo la yidhahda kaana mutamasikan bisunnati xujatan habtan nin sunnadana aad ugu dhaggan buu ah ayib oo macnaha waxa weeyaan xagga xadiidka cilmiga xadiidkana xujana kuwa athabtina ah, ah. saasuu ahaa isagana cuثmaan ibnu saciidin addaarimi wa muxamed ibnu isxaaq ibni khusaymata wa ka muxamed ibnu isxaaq ibni khusayma alladii kaasoo yudcaa loogu yeedho imaamu la'imati loogu yeedho waan soo marnay moxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma imaamu ala'ima saaxibu aلصaxiix wa saaxibu kitaabi tawxiid mu'alafaat fara badan buu leeyahay alladii kaasoo yudcaa la yidhaahdo loogu yeedho imaamu la'imati loogu yeedho imaamu ala'ima ayaa loogu yeedha walacamrii noloshaydee kaana wuxuu ahaa buu dhi imaama ala'immati imaamiyada imaamkoodii buu ahaa fii casrihi casrigiisii iyo wa waqtihi waqtigiisii intaasuu isagana daba dhigay alimaam moxamed ibni isxaaq ibnu khusayma isaguna a'immada sunnada ayuu ka mid yahay u khidmeeyey mu'alafaad kale ahlulbidacana aad ula dagaalamay oo radiye ayuu ka mid yahay xagga fiqhigana wuxuu ka mid yahay min asxaabi alwujuuh fi lmadhab ashaafici yacni ragga muxamadiinta abuu ku jira ayb alladii kaasoo kaana ahaa yudcaa mid loogu yeedho imaamu ala'immati loogu yeedho naanaystaasu lahaa laqabkaasoo caan ku ahaa imaamu ala'imma haddii lagu yidhaahdo laqabkaa isaga unbaa iska leh oo caan ku ah macnaha ayb walacamrii lacamridaasi mar waxaa loo isticmaalaa alcamru bimacnaa alxayaa alxayaat waa la yidhahda alcamru bimacnaa addiinna waa la yidhahda lacamruka inahum lafii sakratihim yacmahuun marka waxaa laga wadaa lacamruka ay laxayaatukan ku dhaartay ilahay baa nolosha nebigiisa ku dhaaranaya salawatu rabbi waslamu caleyh ayib marna waxay noqotaa lacamruka ay ladiinuka oo waxaa la yidhaahdaa camara arajulu rabbahu idaa cabadahu yacni camara bimacnaa cabada waa loo isticmaalaa marka camrigu macnahana waa ku timaadaa laakiin laba gooroba dhaar ma noqon karto waa uun kelimo uun lisaanka carabiga ku duraarsatay un in la yidhaahdo mooye laakiin dhaar ahaan haddii loola qasto khalad bay noqonaysaa laanna makhluuq lagu dhaartay bay noqonaysaa makhluuqana laguma dhaarto ilaahay baa lagu dhaartaa subxana wa tacala allah wuxuu doonuu ku dhaaran karaa laakiin addoommadiisu waxaan isaga iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa ahayn inay ku dhaartaan looma ogola macna wala camri eh yacnii noloshaydae kaana wuxuu ahaa imaama ala'imati imaamyada imaamkoodii buu ahaa fii casrihi iyo waqtihi wa abi yacquuba wa ka abi yacquuba isxaaq ibnu ismaaciilin busti ahaa ayb ah, wa jadaya wa ka jadaya mila jadaya dheh labadaydii awu oo kale min qibali abawaya aabbahay iyo hooyaday dhankooda awowyada iiga ah siduu u waday u waday oo inoogu soo tirinahay buu tiradii wuxuu inoogu daray labadayda awow oo kale oo midna xagga hooye awow iiga ahaa midna xagga aabba uu awowga iiga ahaa waa raggii macnaha waxa weyaan culuumta sunnada iyo yacni waxa weeyaan raggii in lagu daydo jacaylkooda in la jeclaadana ay ku tusayso calaamad u tahay inuu ruuxu sunno raacya nacaybkoodana ay astaan iyo calaamo u tahay inuu ruuxu ahlulbidac yahy wa jadaya wa mila jadaya labadayda awow oo kaleeto min qibali abawaya labada aabbo xaggooda awowga iga ah alabaway alabawayn waxaa la yidhaahdaa aabbihii hooyada waa min baabi takhliib kaalqamarayn oo kale waalshaykhayn oo kale waalcumarayn yani waxa weye takhliib baa la yidhahda ayb min qibali abawaya xagga labadayda aabba xaggooda awowga iga ahaa abi saciidin midkood yaxya bni mansuur azaahidin alharawi kaasi waxa weeye waa midka xagga hooyadii awowgiisa afraad weeye abtirka hooyadii marka la raaco abtirka hooyadii marka la raaco yuu awowgiisa afraad noqonaya wa cadiyi bnu xamdawayhi assaabuuni ka labaadna waa ka a ah, oo isagana isaguna wuxuu noqonayaa awowgiisa afraad xagga aabbihii marka la raaco awowga afraad buu isaguna soo gelayaa ayib wa waladayhi wa midla waladayhi iyo labadii uu dhalay oo kale raggaa ka dambeeyey kuwaan soo sheegnay qoladaasoo dhan waa waladayhi wa mila waladayhi labada waladkuwee wey cadiyi ibni xamdawayhi assaabuuni labadaasi laba ninkaasi laba wiiloo u dhalay wey saas wey macanaa wa waladayhi wa mila waladayhi iyo labadiisii wiil oo kale sayfaya sunnati labadii wiilee sayfaya sunnati sunnada labadeedii seefood ahaa sunnada nin walba seef buu u ahaa sunnada seef buu seef maxaa laga wadaa bimacnaa seef sunnada difaacdu ah seef waxay ahaayeen sunnadu ku dagaalanto ahlulbidaca lagula dagaalamuu ah ayib macnaha soo nabigu sal lay slam yani ninkii la dhihi jiray khaalid kuma ma dhihin yani sayfullah sooma dhihin saas mana bimacnaa waxaa laga wadaa acdaada acdaada ayaa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo kelimadiisa isagoo faafinaya baa acdaadu yani gooyaa qoortooda tanna waxaa laga wadaa nin kasta oo macnaha waxa way sunnada u nusreeya baa sayf la dhihi karaa macnaha saabuuni way kad wa abi cabdiraxmaan asaabuni labadaa way macnaha wa kayrihim iyo kuwaa kayrkood oo min a'imati sunnati ah raggaa markuu soo tiriyey buu markaa wuxuu yidhi iyo intaa inaan ahayn oo badan waa badan yihiin a'immada sunnada lama koobi karayo tiradooda aad bay u badantay wa kayrihim iyo kuwaa kayrkood oo min a'imati sunnati sunnada imaamyadeeda ah alladiina kuwaasoo kaanuu ahaa mutamasikiina kuwo ku dhegganoo haysta bihaa sunnada sunnadan kuwa haysta ah naasiriina kuwa u hiilinaya lahaa sunnada u hiilinaya ahaa daaciina kuwa u yeedhayoo dadka ugu yeedhaya ahaa ilayhaa sunnada xaggeeda ugu yeedhaya ayaguna way haysteenoo waa ku dhaganaayeen yacni waxa weye waa u hiilinayeen oo naftoodiiyo xoolahoodiiyo wakhtigoodaba waxay ku bixinayeen say u faafi lahayd dadkana way ugu yeedhayeenoo khalqiga sunnada in la qabsaday ugu yeedhayeen daalliina kuwa tusaya ahaa khalqiga calayhaa sunnada korkeeda kutubta qaarkood waxay qorayaan waaliina waaliina calayha sidaa hadday idiin qorantahay bimacnaa waxaa laga wadaa waaliina ka weli yeelanaya khalqiga calayhaa sunnada korkeeda kaga weli yeelanaya oo ninkay jeclaanayaan oy ka weli dhiganayaan oy u nusraynayaan sunnada darteed bay ugu nusrayn jireen oo kaga weli dhigan jireen haddii daaliina la yidhahdana waa macnaha horen sheegnay way macnaha ayib wa haadihi aljumalu jumlooyinkan allatii jumlooyinkaasoo ahbadtuhaa aan sugay fii haada aljuzi juskan dhexdiisa aan ku sugay kitaabku ka wada kitaabkani waa juz a juz yacni wixii waxoogaa yar lagu uruuriyo o dhan juz baa la yidhahdaa juz baa la dhahaa yacni kitaab weyn ma ah waa mukhtasar waa waa mukhtasar waa yacni waxa weeye waxoogaa uun jumlooyinaan ku uruuriyey ee kitaab weyn oo mutawala ma aha waa iska mukhtasar wa haadihi aljumalu jumlooyinkan allatii jumlooyinkaasoo ahbadtuhaa aan sugay jumlooyinkana muxuu ka wadaa jumlooyinka wuxuu ka wadaa masaa'ishii uu kaga soo hadlay kitaabka masaa kitaabka kaga soo hadlay buu jumalka ka wadaa wa haadihi aljumalu jumlooyinkan allatii jumlooyinkaasoo ahbadtuhaa aan sugay fii haada aljusi juskan dhexdiisa aan ku sugay kitaabkan dhexdiisa aan ku sugay kaanat waxay ahayd jumlooyinkani muctaqada jamiicihim ragga aan soo sheegay dhammaantood waxay ictiqaadin jireen buu ah waxay ictiqaadinayeen weeye saas way macnaha raggii lasoo sheegay magacyahooda la soo tiriyey a'immadii sunnada ahayd taabiciintii saxaabadii raggii ka dambeeyey a'immadii waaweynaa raggaa magacyahooda lasoo tiriyey kitaabkan jumlooyinka aan ku qoray dhammaantood waxay ictiqaadinayeen weye saas way manaa dhammaantood saasay ictiqaadinayeen oo qabeen macnaha ayib kaanat waxay ahayd jumalkaasi muctaqada jamiicihim dhammaantood waxay ictiqaadinayeen ay rumaysnaayeen lam yukhaalif ma khilaafin fiihaa jumalkan dhexdeeda bacduhum qaarkood ma khilaafin bacduhum bacdan ma maydin qoray bacdan waa suroo sax wey lam yukhaalif ma khilaafin fiihaa jumalkan dhexdooda bacduhum qaarkood ma khilaafin bacdan qaarka kale ma khilaafin iskumayna diidinoo laba ayaga ka mida jumlooyinkan kitaabka ku soo qoray iskumayna diidin iskumana ayna khilaafin waa isku waafaqsanay wey macnaha jumlada hore unbuu sii adkaynaya hadalkan ayib laakiin hadalkaasi waxaan leenahay waa sida haalibka ah iyo masaa'ilulusuul oo kitaabka intiisa badanba uu ku salaysnaa una allifnaa laakiin masaa'il ay isku khilaafeen soo maynaan soo marin maxaa ka mid ahaa ya masaladii taariku salaadka wuu soo sheegay taa bayna madhab imaam axmed wa man macahu washaafici soomuna soo sheegay ayib maxaa ka mid ah masaa-isha ay isku khilaafsan yihiin ya alqira'a khalfa alimaam soo maynaan soo marin waxaynu soo marnay isagoo imaamku le wayuujibuuna alqiraa'ata khalfa alimaam taana waxaynu soo nidhi waa madhabka ya imaamu shaafici jumhuurtu ma ma waafaqsana soo ma taasoo kale waa laga soo reebayaa waxaa ka mid a maalan masale kale ya khamradii ha khamradii iyadana yani waxa weeye yani yani muskirka kiisa qaliilka ah a'immada xadiisku way isla waafaqsaneen taqriiban way ogolaayeen bacd alfuqahaa unbaa taa khilaafsanaa laakiin masale kalaa jirta iyadana ya cali iyo cuثmaan khilaaf saabiqu ahaa laakiin inqarada masale kale sixirka soomayna soo mar sixirka waa kii soo maray saaxirka wuxuu yidhi waa la weydiinayaa sixirkiisa soomayna soo mar ma maslo laisla ogol yahay be maya iyadana waa la isku khilaafsan bacd almasaa'il oo sidaasoo kale ah buusan hadalkani ku dabaqmaynin laakiin masaa'isha kitaabka asal ahaan imaamku ugu talagalay masaa'il usuul ah sidaa uu sheegay wax laysku khilaafsan yaho raggaa iyo ragga la midka ahee salafku ay isku khilaafsanayeen ma jiro kulligeed jarat majra alijmaac saas macana ayib wuxuu yidhi lam yukhaalif mu uusan khilaafin fiiha masaa'isha dhexdeeda bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale muusan khilaafin bal iskaba dhaafay ajmacuu way isku waafaqeen calayhaa korkeeda kullihaa dhammaanteed way isku wada waafaqeenoo mayna isku diidin waitafaquu waxay isku waafaqeen maca daalika taalla jirankeeda ayadoo taasi ay jirto haddana waxay isku waafaqeen cala alqowli odhahasho la yidhaahdo la ictiqaadiyo biqahri ahli lbidac ahlulbidaca in la qahro waitafaquu waxay isku waafaqeen a'immadaasi maca daalika kaa isagoo lala qabo yacni maca daalika wuxuu ka wadaa iyagoo usuushaas iyo jumalkaa isku waafaqay bay haddana waxay isku waafaqeen calal qowli odhaah la yidhaahdo oo la ictiqaadiyo biqahari ahli lbidac in la yidhaahdo ahlulbidaca qahriddooda qahridda waxa weeyaan in macnaha la qasbo oo macnaha lagu qasbo sunnada raaciddeeda iyo inay baailka bidaca iyo ahwaada ay wataan inay ka tagaan wa idlaalihim iyo dullayntooda wa ikhzaa'ihim iyo hoojintooda in la hoojiyo la dulleeyo saas macnaha ayib wa ibcaadihim iyo fogayntooda wa iqsaa'ihim iyo durkintooda aliqsaa waalibcaad waa isku macno wey isku macno wey macnaha watabaacudi ka fogaansho ayay isku waafaqeen minhum ahlulbidaca laga fogaado wa min musaaxabatihim iyo la saaxiibidooda wa mucaasharatihim iyo la dhaqankooda waataqarubi in laga fogaadaa u dhowaansho ilaa iyo wataqarubi waxay kale isku waafaqeen waataqarubi dhowaansho ilallaahi ilaahay loo dhowaado caza wajal loogu dhowaado bimujaanabatihim ahlulbidaca ka fogaanshahooda wa muhaajaratihim iyo ka hijroodkoodiiyo ka tagintoodaiyo goyntooda macnaa masaladan waa masaladan hore uga soo hadallay adiladeeda iyo nusuusta ku soo aroortay iyo dawaabidda ay leedahay yacni hajru ahlulbidac iyo fogayntooda iyo dulayntooda iyo axkaamta ku saabsan <clears throat> asaaliib dhowr ah bay salafku ridwaanullaahi calayhim u dulayn jireen ahlulbidaca oy ka mid tahay maalan in laga tago gadaashooda lagu tukado mayna ku daba tukan jirin inta ay heli karaan yacni waxa weye imaamu sunna inay ku daba tukadaan waxaa ka mid a ah maalan inay ka tagaan salaada janaasada oo lagu tukado way dhici jirtay a'immada sunnada qaarkood ahlulbidaca in ay diidaan in salaatuljanaaza ay ku tukadaan waa nooc zajri ah oo ummadda ay uga ka canaananayaan ninkaasi wuxuu ku dhintay oo kale in layska ilaaliyo iyo baatilkiisa macnaa waxaa ka mid a ah maalan a'immada sunnada qaarkood rag baa ahlulbidaca markay ka hor yimaadaan aan salaami jirin hadday salaamaanna aan salaanta ka qaadi jirin waxaa ka mid a maalan la fadhiisiga inaynan la fadhiisanin hadduu lasoo soo fadhiistana inay ka kacaan wahaakada asaaliib kala gedisan oo noocaasoo kale ah bay u qahri jireen oo u dullayn jireen saas way macana ibnu taymiya caleyh raxmatullah waynu soo marnay dawaabiid fara badan inuu leeyahay oo uu dejiyey taqriiban uu nusuusta iyo qawaacidda caamka ka istimbaaday oo ku saabsan mas'aladan ayaa waxaa ka mid a hadalladiisa wuxuu leeyahay mar waxaa jirta ay laasim noqonayso in lala tacaawuno waa goorma waa marka waajibaadka iyo masaalixda caamka aan la istaajin karin ayaga la'aantood maalan ayagii baa madax ah hadday iyagii madaxdii yihiin masaalixdii jihaadka iyo yacni waxa weeye nidaamkii jiritaankiisa masaalixda caamka ah waa lala qaban buu leeyahay markaasi laga hijiroon maayo leanna yacni ayaga markaasi masaalixda ay hayaan inay dunto ayaa wax walba ka khatarsan maalan jihaadkii iyo masaalixda caamka markii laga hadlayo marmar noocaasoo kalebaa imaan karta waxaa ka mida marmarka qaarkood cilmigii haddaan laga qaadanin inuu baaba'ayo indiraasba ku dhacayaba ruux waxaaba dhici kartaba inuuba waayaba cidu cilmi ka qaato oo aan iyaga ahayn markaasoo kaleeto wuxuu leeyahay yacni wax weeyaan waa laga qaadanaya lianna salafka ridwaanullahi calayhim iyo muxadisiinta qaar ka mida waxaa jira oo ka warin jira ahlulbidaca iyadoo loo kala fiirinayo ma daaci baa ilaa bidcatii ma hayru daaciya ilaa bidcatii ba tafaasiil fara badan baa meeshaa ku jirta saas wey ayb watafaquu waxay isku waafaqeen maca dalika cala alqowli odhaah la yidhaahdo biqahri ahli lbidaci ahlulbidaca in la qahro qasadka laga leeyahayna waa inagii soo sheegnay sababta loo qahrayo mar isagaa loo danaynaya oo markii waxoogaa la yaro cadaadiyo oo breshar la saaro isaga inuu bidcada ka soo noqdaa la rajaynaya waa mar labaade ruuxa isaga laftiisa ayaa isu baqayo isaga baqaya bidcadan iyo ahwaadan inuu ku saamoobo waa mar saddexaad eh ummadda ayaa la ilaalinayaayo cadaadiska nimankaa lagu samaynayo ummadda diinteeda iyo caqiidadeeda loo ilaalinayo waa mar afraadee eh, sunnada ayaa laga ilaalinayaa waxaan ka mid ahayn in la dhex geliyo oo ay qasanto sunnada safaageeda iyo saafinimadeeda ayaa la dhowrayaa marka xikam fara badan baa ku jira qahriga ahlulbidaca laakiin waa kolba calaa qadri awooddaada wey haddii awoodba aadan lahayn oo iyagu markaa ay awoodda leeyihiin oo meesha iyagu ku awood badan yihiin asaaliib kaleetiiyo qaabab kalea marka jirto mashruuca oo loola dhaqmaya macna wattafaquu waxay isku waafaqeen maca dalika cala alqowli odhah dhah la yidhaahdo biqahri ahlilbidac ahlulbidaca in la qahroo la qasbo wa idlaalihim iyo dulayntooda nooc tacsiir ah waa nooc tacsiir ah waakaan soo sheegnay hadday xataa keenayso in la garaaco in la garaaco oo nidaamka jira iyo markaa dawladda jirta iyo awoodda jirta iyo haddii uu u arko imaamku inuu xataa ku edbiyo garaacis oo garaacaya somaynaan soo marin maxaa miaal u noqon karay ya a cumar cumar muxuu sameeyey waa kii garaaci jiray ninkii la dhihi jiray sabiiq ibnu ibnu casan soo maay Ah. sabiiq waa kii garaacay ilaa uu yidhi maaragtay wax alla wixii madaxayga ku jiro o dhan waa iga baxaye garaacista iga daa imaamow somayna soo mar tacsiirtu waxay gaadhi kartaa in la garaaco waxay gaadhi kartaa in la xidho oo la xabiso waxay gaadhi kartaa haddii a'immada iyo madaxdu u arkaan in la dilaba soo ma leanna salafku ridwaanullahi calayhim jacd ibnu dirham iyo jah ibnu safwaan iyo a'immadii ahlulbidaca dilkooda way fatwoodeen kadibna madaxdii baa dishay kolba waxay ku xidhan tahay waxaana loo deliishanayaa yacni lianna wuxuu ka mid yahay mubtadicu dadka dhulka fasaadka ku wada ayib waman axyaaha maxay aayaddii man maxay ahayd aayaddii ku jirtay aw fasaadin fi lardi aw fasaadin fi lardi reer bani israa'iil katabna calى bani israa'iila anahu man qatla nafsa bigayri nafsin aw fasaadin fi اlardi fakaأnama qatla الnaasa jamiica iyo aayaddii ahayd inama jazaءu aladiina yuxaaribuuna allaha wayascawna fi اlardi fasaada an yuqataluu kuwa fasaadka dhulka ku wada fasaad ka weyn ma jiro diinta ummaddoo diinteeda marka laga fasaadiyo oo sunnadii inta meesha laga saaro bidac diin looga dhigo laakiin masalo waa masale ijtihaadiyo qaabka loo tacsiirayo ama loo edbinayo ama yacni waxa weeye waxa lagu samaynayo waxay u taallaa cidda mas-uuliyadda muslimiinta markaa haysa saas macnaha iyo ahlu sunnaha iyo culimmadooda waxay awoodi karaan walow markaa ayna taladaba gacanta ku haynin oo in maalan waxa weeye bulshadii bulshadii cadaadiskeedii iyo awooddeedii in loo isticmaalo ayaguna ay gooyaan oo ay cadaadiyaan waa markay awood leeyihin way macnaha ayib wa idlaalihim iyo dullayntooda iyo waihzaaihim hoojintooda waibcaadihim fogayntooda iyo waiqsaa'ihim durkintooda ahlulbidaca la durkiyo waatabaacudi iyo fogaansho minhum xaggooda laga fogaado iyo wa min musaaxabatihim la saaxiibidooda lanna la saaxiibidooda sida xadiidka nebiga ku cad salawaatu rabbi wasalaamu calayh ahlu sharka ruuxii la saaxiibaayey diintiisay gubayaan sunnadaadii iyo cibaadadaadii iyo khayrkii o dhan bay kaa gubayaan bidac iyo balaaay ku dhexalsiinayaan wa mucaasharatihim iyo la dhaqankooda waataqarubi iyo dhowaansho ilallaahi ilaahay loo dhowaado caza wajal loogu dhowaado bimujaanabatihim ka fogaantooda iyo wa muhaajaratihim ka hijroodintooda macnaa in laga hijroodo qaala alustaadu ustaadkii wuxuu yidhi alimaamu ee imaamka ah raximahu llahu tacaala allah u naxariistee wa ana anuguna bifadli illaahi alla fadligiisa sababtii caza wajalle alle fadligiisa sababtii ayaan mutabicun ahay mid raacaya ayaan ahay liaahaarihim a'immadaa raadadkoodiiyo aahaartoodii baan raacaya bur ustaadka ayaa laga wadaa waa mu'alifka abu cuhmaan isaabuuni wey laakiin ma isagaa isdhahay qaala alustaadu alimaamu ma isagaa is yidhi ya maya isma dhihin waa nusaakhda raggii ka dambeeyey ee kitaabka qoray ilaan imaamku markuu kitaabka qoray rag badanoo ka dambeeyey baa kitaabka ka sii guuriyey waa laga sii guuriyey waa laga sii guuriyey raggii isaga ka dambeeyey baa hadalkan iskale marka qaala alustaadu alimaamu raggaasaa leh waa ilaa isagu ma yeelan karaba xusan u yeelan karayni laguma aqoonin a'immadii salafka ridwaanullahi calayhim inay is-ammaanaan ah, alustaadu alimaamu inay is-ammaanaan laguma aqoonin laakiin ragga iyaga ka dambeeyaa ammaana ama ragga la casriga la waqtiga macna qaala alimaamu wuxuu yihi alustaadu wuxuu yihi alimaamu ee imaamka raximahu llahu tacaala wa ana anuguna bifadli illaahi caza wajal muttabicun mid raacayaan ahay liaahaarihim ragga aan soo tiriyey aniguna raadadkoodii iyo aahaartoodii baan raacayaaba soo muusan rag bada inoo soo tirin jumalkay rumaysnaayeen iyo ictiqaadkoodiina soo inooma qeexin aniguna ayagii jidkoodii baan hayaa wey nin garab marsan ma ihi kuwaa umbaan daba joogaa wey macana mustadii'un mid ku iftiinsanaya ayaan ahay bianwaarihim nuuryaalkoodii nuuryaalkoodii ay iyagu ka tageen baan aniguna ku iftiinsanaya muxuu ka wadaa cilmigii ay ka tageen iyo hadyigii ay ka tageen oo iftiin ah baan aniguna wax ku iftiinsanayaayo aan bidcada iyo sunnada ku kala arkaya wey macnaha ayib naasixun mid nasiixaynaya ayaan ahay ikhwaanii walaaladay iyo wa asxaabii asxaabtayda waxaan ugu nasiixaynaya allaa yaziiquu inayna ka leexanin can manaarihim kuwaas calaamadoodii iska caddayd jidkii astaanta cad lahaa ay mareen inayna ka leexanin ayaan ugu naseexaynaya wuhi macnaha walaaladay iyo saaxiibaday dhammaantood waxaan ugu naseexaynayaa inaysan ka leexanin can manaarihim almanaarka waxaa la yidhaahdaa <coughs> luqada carabiga hiya alcalaama tujcalu bayna alxaddayn wey macnaha alcalaama tujcalu bayna alxaddayn laba shay sohdinta udhaxaysa sohdinta udhaxaysa calaamadda la yeelo ee labada shay kala duwaysa ayaa la yidhaahdaa manaara la yidhahdaa manaara taasaa la yidhahda manaa maalan dhul baa laba ruux ay leeyihin dhulkuna waa isku dhow yaho waa daris dhulka calaamad baa loo dhexaysiyaa soo ma si loo kala garto ninkana intuu lahaa iyo ninkana intuu lahaa taasaa waxaa la yidhaahdaa manaaratun la yidhahda saas maana ayib wuxuu yidhi marka wa ana wanaasixun mid naseexaynayaan ahay ikhwaaniyi walaalada iyo asxaabii asxaabteeda waxaan ugu naseexaynayaa allaa yaziiquu inaynan leexanin can manaarihim ku ragga aan soo sheegay yacni jidkii ay mareen calaamadiisii iyo astaantiisii inaysan ka leexanin walaa yattabicuu inaynan raacin hayra aqwaalihim ragga aan soo sheegay hadalladooda hadallo aan ahayn inaysan raacin hadallada kuwaas hadalladooda inay dabagalaan oo raacaan macnaha ayib walaa yashtailuu yani rag kale iyo kuwo kaloo khilaafsan dariiqadoodu khilaafsan tahay soomaalidu xagga dariiqooyinkana waxay raacsan yihiin sheekh cabdilqaadir jilaani bay raacsan yihin iyo dariiqa jaylaaniya cabdiqaadir jaylaani waktigeeb wa ah? qarnigee ah ya qarnigii lixaad binu ahaan malinaya taqriiban ayib xagga masaa-isha asmaa wa sifaat iyo caqiidada dhankeeda kalena waxay raacsan yihiin abulxasan alashcari isaguna goormuu ahaa ya qarnigii labaad aakhirkiisa ilaa qarnigii saddexaad ayuu ahaa soo saas maya muxuu ahaa qarnigii labaad dhammaadkiisa ilaa qarnigii saddexaad bilowgiisa soomaya ha saasuu ahaa saasuu ahaa ayib raggan hadda uu sheego imaamku inoo tiriyey oo dhan marka ragga ugu dambeeya laga reebo intooda badan ama dhammaantood baa la dhihi karaa abulxasan ashcarina way ka horreeyeen cabdiqaadir jilaanina warkiisa iska baddaha soo ma jeed meel dambea marka innaga laynooga soo qabtay meel dambe baa laynooga soo qabtay a'imadii waaweynaa iyo diintan dadkii asalka u ahaa iyo saxaabadii iyo ardadoodii iyo yacni waxa weye shaafici iyo axmed iyo maalik iyo yacni abu xaniife iyo raggii la wakhtiga ahaa awsaaci iyo layth iyo raggaasi meeshaba inooguma jiraanba saas daraaddeed mama naqaanaba haddii la fogaado abulxasan alashcari baa la gaadhaya abulxasan alashcari yacni waxa weeyaan isaga oo taqriiban dhowr marxaladood lahaa oo marxalad muctazili ahaa marxalad kale ka soo guurayoo meel dhexa ahaa oo madhabkan ashcariga uu taqriiriyey marxalad dambe haddana sunnadii dib ugu soo noqday maca maa fiihi haddana maca daalika rag ka waaweyn baa jiray oo diintan ugana horreeyey ugana cilmi badnaa ugana aqoon badnaa zaman ahaanna saddexdii qarni ku jira limaada kuwaa looga tegayaa oo abulxasan alashcari un caqiidada uga bilaabatay soo su-aal isweydiin lama markaad leedahay ashcari baan ahay caqiidada ka bilaabatay abulxasan alashcari saddexdii qarnihii hore maxay haysteen ya soo su-aal isweydiin lama saxaabadii maxay haysteen laakiin lianna ashcari ma jirin markaas taabiciintii maxay haysteen ashcari ma jirin atbaacdoodii iyo shaafici iyo maalik iyo maxay haysteen ashcari wakhtigaa ma jirin raggan aan soo sheegnay aimada waaweyna maxay haysteen ashcari ma jirin soo ma waa su-aal isweydiinaya dadku inay isweydiiyaan u baahan waa raggaasi madhabkii ay haysteen ayaa madhabkii sunnada nebi maxamed laga dhexlaya salawatu rabbi waslamu caleyh amaa abulxasan alashcari wakhti dambuu yimid wakhtigaa dambena madaahib iyo mawaaqif kala gedisan buu leeyahy wakhtiga dambe xataa uu noqday oo sunnada ku noqday saan horeyba usoo sheegnay kutubta uu qoray mulaaxadaad iyo mu'aakhadaad kama marna leanna waxa weeye masaladii arrintuu kusoo weynaaday iyo macnaa waxa weye ictisaalkii iyo baa wax kaga dadambeeyeen taqriiban umuusan qastin taqriiban markan dambe laakiin waad garan kartaa ruuxu wuxuu kusoo weynaaday hadduu ka noqdo xataa waxbaa kaga baaqi ahaanay waxbaa kaga baaqnay cibaaraadkiisa iyo waxbaa weli baaqi ku ahaa macnaha ayib walaa yashtaqilu inaysan ku mashquulin ayaan ugu naseexaynayaa bi haadihi almuxdathaati waxyaabahan dib laga soo darriyey oo min albidaci bidcooyinka allatii midaatoo ishtaharad caan baxday caan noqotay fii maa bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda ku caan baxday ah, wakhtiyo waxaa jira fataraad ummaddu ay marayso oo waxoogaa sunnadu intay yaro qarsoonto bidcadu ay qabsanayso haddana bidcadu sunnadu intay soo rogaalcaliso baa bidcadii laga takhallusay meelahaasay ku yar hadhaysa haddana mar kaley soo noqonaysaa oo laga yaabaa inay sunnadiiba qiilqiil gasho wahaakada fataraad noocaasoo kale ah bay maraysaayo marka wuxuu leeyahay allatii bidcooyinkaasoo ishtahrad caan baxday fii maa bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda ku caan baxday oo wadaharad muuqatay oo waintasharad faaftay meesha kutubta qaarkood wuxuu ku qorayaa fii bayna almuslimiin waalmanaakiir min almasaa'il allatii daharat waintasharad ma idin qoraya hadalkaas kutubta qaarkood waa ku qoraya lakin kay kuma qoray macana ayib oo min albidaci ah waalmanaakiiri iyo waxyaalaha la inkiro oo min almasaa'ili ah allatii masaa-ishaasoo daharad muuqatay oo wantasharad faaftay walow jarad hadday dureeri lahayd oo imaan lahayd waaxidatun hal mid oo minhaa manaakirta iyo bidcooyinka ka mid a calaa lisaani waaxidin hal nin carabkiisa korkiisa haddii ku dureeri lahayd fii casri ulaa'ika ala'imma imaamiyadaas aan soo sheegnay wakhtigay joogeen casrigay joogeen nin hadday carabkiisa ku dureeri lahayd hal mas'aloo ka mida bidcooyinkaasi hadda caan baxay oo wakhtigaa uu imaamku jooga caan baxay la hajaruuhu ninkaa way ka hijroon lahaayeen wa baddacuuhu bidcay ku xukumi lahaayeen wala kadabuuhu been bay ku xukumi lahayen way beenin lahaayeen wa asaabuu way asiibi lahaayeen asaabuuhu waxay ku asiibi lahaayeen bikulli suu'in shay kastoo xun wa makruuhin iyo shay kastoo la karahaysto wuxuu leeyahay bidcooyinkan hadda faafay oo ummadda iyo muslimiinta dhexdooda ku caanbaxay hal mid oo ka mid a nin wakhtigii raggan soo sheegnay jooga hadduu carabkiisa ku dureeri lahay hal masalo carabkiisa laga maqli lahaa ninkaasi waxa ku dhacwaaba la ogaan lahaaba ila rag baa jooga markaasi sunnada raggeedu markay joogaan ahlulbidacu madaxa ma taagi karaan markaaba ciqaab iyo ul iyo tacsiir iyo cadaadis iyo waxaan la garaynin baa madaxa kaga dhacay markaasuu yaa imaa inuu isdhiibo yaa imaa inuu halis galo laakiin culimmada sunnada difaacda oo weligeed sunnada soo difaacaysay markii culimmada yacni ay dhacdo inay dawrkoodiiyo kaalintooda gabaan markaasi waxa weeye bidacu madaxay taagayaan markaas waa faafayaan saas wey ayib walow jarad hadday dureeri lahayd waaxidatun hal mid oo minhaa bidacaa ka midi bidcooyinkaa ka midi calaa lisaani waaxidin mid carabkiisa korkiisa hadday ku dureeri lahayd midkaasoo fii casri ulaa'ika ala'immati imaamiyadaas wakhtigoodii jooga hal ninoo imaamyadaa wakhtigooda jooga hadday carabkiisa ku dureeri lahaydoo laga maqli lahaa hal mid oo masaa'isha bidaca ka mida la hajaruuhu ninkaa way ka hijroon lahayen markaaba waa la goyn lahaa macnaha wabadacuuhu bidcay ku xukumi lahayen waa mubtadici iska jira bay dhihi lahayen ummadday uga digi lahayen walakadabuuhu way beenin lahaayeen oo beenaalaa tahay bay dhihi lahayen wakadabuuhu way beenin lahaayeenoo wuxuu watana way radin lahayenoo way tafniidin lahaayeen wa asaabuuhu markaasay asiibi lahaayeen isaga bikulli suu'in xumaan kastay ku asiibi lahay yacni waxa weeyaan ama saan sheegayna xabis ama yani waxa weeyaan edbin ama tacziir ama hadday macnaha waxa weye keentaba xikmaddu keenta dil adugu waxa weyaan waa asaabuuhu bikulli suu'in wa makruuhin iyo shay kastoo la karaahaystay ku asiibi lahayen haddii hal mid wakhtiga aimadaasi joogeen masaa'ishaasi hal ruux hadduu ku hadli lahaa bidcooyinka hadda faafay hadda laakiin waxay u faafeen buu leeyahay oo bulshada dhexeeda ugu faabeenoo u caanbaxeen raggii baa la waayay raggii baa raggii baa meesha ka tago waqtigoodii tegey maadaama raggii ay tageen bidcooyinku inay faafaan baa macnaha timid wey manaa ayib haddii wakhtigii abucumaan isaabuni caleyh raxmatullah wakhtigiisii uu saa uga cabaadayo ma garanaysaan wakhtigu wakhtigiisu ah ya goormuu dhashay saddex boqol toddobaatan iyo saddexdii goormuu dhintay afar boqol afartan iyo sagaalkii waa qarnigii afraad aakhirkiisa ilaa qarnigii shanaad bilowgiisa saas manaa wakhtigaasuu ah wakhtigiisa hadduu ka cabanayo bidcaa faaftay oo raggeedii lala yahay bal hadda ka warrama marka akhiru zamaanka ka warrama xaalku waa halis hada wabilahi towfiiq wsali allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi waslm